أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحصان إلى يوم الدين أما بعد روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إمام البخاري وxuu ka wariyey عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول inuu leeyahay samictu rasuulallaahi rasuulku ilaahi ayaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaale uu leeyahay kullukum dhammaantiin raacin waa ilaaliye qof kastoo idinka mid ah waa ilaaliye waa mid wax la raaciyey oo mas-uul ah waa mas-uul waxbaa la amray inuu ilaaliyo qof kastoo idinka mid ah waxbaa sharcigu amray inuu ilaaliyo wa kullukum mid kastoo idin ka midana mas-uulun waa ku la weydii doona can raciyatihi wixii la raaciyey oo uu mas-uulka ka ahaa inuu gutay mas-uuliyaddii iyo inuu dayacay waa la weydii doonaa markaasaa nabigu salى الlahu عalيه waslm hadalkaas caamka ka gadaal misaalu baxshay iyo tusaale wاlimaamu imaamku raacin waa ilaaliye imaamka waxaa ugu sarreeya kii weynaa oo madaxweynaha ummadda muslimka ahaa ummadii oo dhan diinkeediiyuu mas-uul ka yahay wuxuu mas-uul ka yahay ummadda naftoodii maalkoodii caqligoodii iyo cirdigoodiiba inuu ilaaliyo waa ilaaliye marka waxaa soo gelaya intii ka hoosayday oo kii gobol ka telinayey kii tuulo ka telinayey iyo kii xaafad yar ka telinayey qofkii toban qof u telinayey dhammaan imaamkaasay soo gelayaan alimaamu imaamku raacin waa ilaaliye wa mas-uulu waana la weydiinayaa can raciyatihi dadkii la raaciyey oo uu mas-uulka ka ahaa berri qiyaam ilaahi hortiisaa lagu weydiinayaa inuu ilaaliyey oo mas-uuliyaddii gutay iyo inuu dayacay nabigana salى اllahu calayh wasalam xadiidka صaxiixulmuslimka wuxuu yidhi maa min cabdin yastarciihi اllahu raciya yamuutu yowma yamuut wa huwa gaashun liraciyatihi ilaa xarama allaahu calayhi اljanna ma jiro addoon ilaahay mas-uul uga dhigo wax un ummadda arrimaheeda ka mid ah ha yaraado arrinkaas ha weynaado qof ilaahay arrimaha ummadda wax ka mida mas-uul uga dhigay oo dhinto maalinkuu dhimanaa asagoo khaa'in ah oo ummadda mas-uuliyaddu u hayay khiyaanay ilaa hadday taasu dhacdo ilaahay jannada waa ka xaaram tilmeeya addoonkaas riwaayo kale waxay leedahay hadduusan nusci ku koobin macnaha awooddiisa waa inuu ku bixiyo inuu xifdiyo oo wax kasta oo dhib ah oo uu ka ilaalin karo ummaddaas ka ilaaliyo wax kasta oo wanaag ah oo uu u soo jiidi karana u soo jiido hadduusan saas yeelin jannada carabteeda ilaahay ma tuso qofkaas mas-uulkaa marka mas-uuliyaddu waa wax khatar a ah, waa laga cararaa wax loo carara maaha qofka aakhiradiisa ka fakarayaa meel uu u orda maahan hadduu u ordana waa inuu welwel iyo cabsi ku noolaada nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayhi wasalam warajulu ninku raacin waa ilaaliye fii ahlihi eelkiisuu raaci kay eelka waxaa loola jeedaa zawjatuhu waman talzamuhu nafaqatu waa xaaskiisa iyo dadka inuu biilaa ay waajibka ku tahay oo dhan xaaskiisii iyo dadka kale oo inuu biilaa waajibka ku tahay sida caruurtuu dhalay iyo wixii lamid a ah waalidkiis iyo maalan waa dadkaasuu mas-uul ka yaho eelka waxaa loola jeedaa zawjatuhu waman talzamhu nafaqatu mas ka yahay waa ilaaliye wuxuu ilaaliba inuu biilkoodii iyo dhaqaalahoodii iyo qarashkoodii u dadaalo hadduu dayaco oo wax uu awoodo dhaqaalaa ay u dayacmaan dembi wuxuu galay uu naarku geli karo oo nabiga salى اllahu calayه wasalam xadiis abu daawuud uu wariyey wuxuu yidhi kafaa bilmari iثman an yudayica man yaquul qofka waxaa dembi ugu filan dembi kale hadduusan gelin intaasaa naar gey karta hadduu dayaco dadkii biilka ku lahaa wax kaloo dembiga ah hadduusan gelin intaas naar waa ku tegi karaa imaam muslimna xadiiskaas mid la macnaahu weli marka waa inuu ilaaliyo biilkoodii noloshoodii qarashaadkoodii tan labaadna waxaa ilaahay ku waajibiyey inuu ilaaliyo diintoodii oo uu naar ka badbaadiyo yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waaliikum naara naftiinna iyo eelkiinna naar ka badbaadiye marka tarbiyadoodii iyo tacliimtoodii hadduu dayacana ciqaabu ku mudana marka waa inuu diinkoodii iyo adduunyadoodii intaba ilaaliyo wahuwa ninka mas-uulu waana la weydiinaa aakiro waa la weydiinaa can raciyati wixii la raaciyey oo eerkiisii ah aakhiro waa la weydiinaa walmar'atu haweenaydu raaciyatu waa ilaaliso fii beyti zawjiha ninkeeda gurigiisa ayay ilaaliyo ka tahay waxaa waajib ku ah atadbiir fi lmaciisha wa xifdi maalihi wa ciyaalih inay si saxa u maamusho nolosha guriga oo dhaqaalaha loogu dhiibo sidii loogu talagalay ay u maamusho hadday si kale u maamusho cadaabay ku mudaneen waa inay ilaalido ninka maalkiisa iyo ciyaalkiisa oo xifdido waa inay sirtiisa iyo cawradiisa xifdido waa in aysan gurigiisa keenin cid uusan raalli ka ahayn mas-uulay ka tahay hadday mas-uuliyaddaas dayaxdo cadaab allay ku mudanayda waa inay nolosha guriga maamusho sida ugu feecan maalkiisa ay ilaalido caruurtiisa ilaalido gurigiisa sharciya ay ka ilaalido iyo makri oo uusan imaan hal qof oo usan raalli ka ahayn usan soo gelin walmaratu haweenaydu raaciyatu waa ilaaliso waa mid la raaciyey fii beyti zawja ninkeeda gurigiisa wamas-uulatu waxbaana laga weydiina aakiro can raciyatihaa wixii la raaciyey walkhaadimu qofka qaadunka ah adeegaha shaqaalaha raacin waa ilaaliye fii maali sayidi sayidkiisa maalkiisa qofkii shaqaalaha ahaa oo shaqo loo diray waa mas-uul waxaa la rabaa shaqada waktigii loogu talagalay inuusan kala qiyaamin oo dana kale uusan ku qabsan waktigii la yidhi shaqee hadduu waktigaas qayb ka mida ah, dana kale ku qabsado waa xaa'id waxa uu cunayaan xaaraanay noqonayaan maaha dhidibkiisii waxaa la rabaa waktigaasna shaqada sida ugu fiican oo uu awoodo inuu u qabto oo uu awooddiisa ku bixiyo sida ugu saxsan inuu wax u qabto uu xifdiyo maalkiiyo wixii lagu aaminay uusanna u maamurin waxaan loo idmin walkhaadimu adeegii raacin waa ilaaliye fii maali sayidii sayidkiisa maalkiisuu raaci ka yahay wa mas-uulu waxbaana laga weydiinaa qiyaame can raciyati wixii la raaciyey qaala cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi waxaasibtu waxaan u malaynaa an qad qaala inuu yidhi warajulu ninka raacin ninka qaangaarka raacin waa ilaaliye fii maali aabihi aabbihiis maalkiisa waa inuu u xifdiyo tasaruf uusan raalli kahayn uusan maamulin waana inuu u faa'iideeyo oo maalku inuu kobco intii asalka aheedna ay ilaashanto uu fakero wa mas-uulu waxbaana laga weydiinaa can raciyatihi maalkii aabbihiis oo la raaciyey oo aabbihiis ku aaminay waa inuu asalkiina ilaaliyo inuu maalku siyaadada ku dadaalo inta tabartiisa meeluusan u idminna uusan uga bixin wa kullukum markuu miisaala nabigu baxshay sala allahu alay slam haddana waa caam yeelay qof aan mas-uul ahayn ma jiro qof walba waxbaa alla raaciyey wa kullukum dhammaantiin mid kastoo idin ka mid ah raacin waa ilaaliye wa mas-uulu waxbaana laga weydiinaa can raciyati wixii la raaciyey rawa bukhaariyu imaam bukhaari wuxuu ka wariyey can anas bni maalikin anas bnu maalik radia allaahu canhu yaquulu inuu leeyahay kaana nebiyu nabigu wuxuu ahaa sala اllahu calayhi wasalam ida اshtadda albardu qabowgu markuu darnaado bakara bisalaati salaadda waa dedeji jiray ey sallaahaa fii awali waqtihaa salaadda waqtigeeda ugu horrayduu tukan jiray weeye bakara sallaahaa fii awali waqtihaa wey wuxuu tukan jiray waqtigeeda ugu horayda markaa qabowgu daran yahay salaadaha dhammaan kaana nbigu nabigu wuxuu ahaa salى اlahu alayh wasalam ida اshtadda اlbardu qabowgu hadduu adkaado bakara bisalaati salaada waa dedeji jiray ey sallaahaa fii awali waqtihaa waqtigeeda ugu horeeyuu shanta waqti ka tukan jiray maxaa yeelay waqtiga awalka ah u fadli badan salaadaha marka laga reebo salaada ceshaha ayadana haddii dadku ku dhibtoonayaan awelka laga tukana oo daahidda ay dadku dhibsanayaan oo jamaacadu wakti hore yimaadaan laakiin hadday soo daahaan ceshaha isaga in dib loo dhiga ajar badan waydashtada alxaru kulaylku hadduu darnaado abrada waa qabooji jira bisalaati salaada nin wakti kulaylaa la gaaro oo aad u kulul salaada duhur iyo salaada jumcada dib dhigi jiray ilaa waktiga duurkii way waktiga quraylka badan sababtuna waxay yidhahdeen culummadu salaada waxa lagu liibaano oo ajarka weyn laga helo waa qushuuca qofkii hadduu gubanayo oo dhididayo oo addu kulul yahay qushuucii ma suurtogelayo marka kulaylkaas dibuu uga dhigi jiray marka kulaylku yaraado oo qofkii salaadiisi ku qushuuci karo markaas ayuu tuji jiray nabiga salى allahu alيه wasalm taasna waxay tusaydaa in aad loogu dadaalo salaada wax kastoo khushuuceeda ka qayb qaadana lagu dadaalo wixii tashwiish keenayana laga ilaaliyo oo khushuuca salaada ka fogeynaya waida اshtada hadduu adkaado albardu qabowga abrada bisalaati salaada waa qaboojin jiray yacni aljumucata yacni aljumucata waa hadal ruwaada xadiidka raawi ka mid ah yidhi oo la yidhahdo khaalid ibnu dinar oo anas ka wariyey khaalid ibnu dinar laakiin anas duhurka iyo jumcada isku miduu ka dhigay duhurka iyo jumcada labadaas isku miduu ka dhigay oo in dib loo dhigayo ah ilaa waktiga kulul waa duhurka iyo jumcadeed taasna waxay u daliishadeen culummadu sida ibnu ibnubadaal iyo qayrkiis duhurka waktiga la tukado iyo waktiga jumcada la tukada waa isku mid ee duhur waxaan rabaa jumcada jumcada lama tukan karo waktigii duhurkaoo weli la gaarin waktigii duhurkaoo weli la gaarin lama tukan karo waa isku wakti labadooda rawa الbخaarي imaam bخaarي wuxuu ka wariyey can jaabir بn cabdالlah radي الlahu canهuma qaala jaabir wuxuu yidhi jaaءa rajulu ninaa yimid wlxaal النabiyu nabiga salى الlahu عalayه wasalam yakطb الnaasa dadka uu khudbo u akrinaa yowmaljumcati maalinta jumcaha isagoo maalin jumca nabigu khudbo aqrina ayaa nin soo galay faqaala ninkii wuxuu yidhi faqaala nabiga yiwe faqaala nabigu wuxuu ku yidhi sala اllahu alay wasalam lirajuli marka hadda waa riwaayadan bukhaariga waa ibhaamiday rajulun ay tidhi laakiin ninkaas saxiixulmuslimka lagu magacaabay oo saxiixulmuslimka riwaayadda lays ibnu sacad riwaayadaas ayaa caddaynayda ninka riwaayadda صaxiixa muslimka caddaynayda wuxuu ahaa sulayg alqadafani sulayg sulayg ibnu sacad waxaa la idhahdaa sulayg ibnu camar alqadafani ama sulayg ibni hadiya sulayg ibnu hadiya waa reer qadafaan qolada la yidhaho ka dhashay ninkaas sulayg la yidhaahbuu ahaa ninka magaciisa sulayg la yidhaah alqadafani ninkaasuu ahaa ninka soo galay masaajidka jaaءa rajulu ninaa yimid walxaal annabiyu nabiga salى اllahu calayhi wasalam yakdubu naasa dadka uu khudbo u akrinayo yowma aljumucati faqaala nabigu wuxuu ku yidhi marka ninkii asagoon tukanu iska fadhiista isagoon tukan oo taxiyatulmasjidkii aan tukan khudbadiiya socota uu fadhiista faqaala nabigu wuxuu ku yidhi asallayta ma tukata yaa fulaanu hebelow taxiyatulmasjidkii ma tukatay qaala wuxuu hi laa ma tukan qaalana wuxu hi qum istaag inuu fadhiistay fiiri marka istaag farkac tuko ilaaqa la waxaa la ilaaqay rukuuc salaaddii o dhan baa loola jeeda halkaas axkaam badana laga qaato waxaa ka mid ah qofka markuu masjidka soo galo taxiyatulmasjid asagoon tukan waa inuusan fadhiisan masaajidba hadduu soo galo tan kale waxaa laga qaatay qofku hadduu fadhiisto salaadii taxiyatulmasjidka waktigeedii ma tegin weli waa inuu inta istaago tukado maaha inuu yidha waa fadhiisto wakti waa teg asagoo fadhiista kadib aa nabigu yidhi sal اlahu alay slam qum istaag ah, istaag fasalli tuko marka fadhiga kuma tago waktiga waa inuu istaago waxaa kaloo laga qaatay waxaa adilada ku soo aroortay markuu khadiibku khudbada akrina dadku waa inay aamusaan qofkii hadlaana laaqiyuu ku hadlay jumcadaas ajarkeeda khadiibku dadka waa la hadli karaa dadkuna khadiibka waa la hadli karaa maxaa yeelay dadka waxaa la diidaa waa inay iyagu dhexdooda wada hadlaan waxaa la diidaa waa inay dadku dhexdooda wada hadlaan maxaa yeelay dadku hadday dhexdooda wada hadlaan khadiibku khudbadiyuu wadaa khudbadu waa ka gudbao waa seegi laakiin haddii asaga lala hadlaa haddii khudbadii waa joogsatay asaga yaba hadlaaba khudba ku seegime dad asaga la hadlayda ama uu kula hadlaayo laakiin haddii dadku dhexdooda wada hadlaan khudbadiiya dhaafe khudbadii la yidhi dhegaysta dhaafe marka khadiibku dadka waa la hadli karaa dadkuna khadiibka waa la hadli karaa waa bannaan nabigu waa la hadlay ma tukati ninkiina waa hadlay wuxu hi maya ma tukati labadooda waa wada hadli karaa laakiin waxaa mamnuuca waa dadku inay dhexdooda wada hadlaan iyadoo khudbadu socoto ma bannaan ma banaana culummada gabola u daliishadeen xadiidkan taxiyatu masjidku inuu waajib yahay inuu waajib yahay culummada jumhuurtu waxay qabaan taxiyatulmasjidku waa sunno mu'akadaa sunno aad u adag wey inay adag tahayna waxaa ku tusaa khudbada in la dhegaystaa waa waajib waajibkaas iyadoo khudbada in la dhegaysta waajib tahay haddana tuko aalay weliba saxiix muslimka nabiga sala allahu calay wasalam sidoo ku sugan qaacido guudna waa baxshay oo wuxuu yidhi idaa jaa axadukum ywma اljumuca wاlimaamu yakdub falyarkac ragcatayni walyatajawaz fiihima wuxuu yidhi nabigu salى اlahu calيه wasalam qof hadduuba soo galo maalinta jumcaha ayadoo khadiirku khudbadii akrinaa laba ragca ha tukado hana fuudeeyo uusan dheerayna ha fuudeeyo ninkan marka khaas kuma ahayn inaysan ninka qaara isku dayeen maalikiyadoo kale iyo inay yidhahdaan ninkana kaas ku aheedo eh, waxay dhahan nin faqiir ah oo dhibaataysan u ahaa tuka nabigu wuxuu ahaa dadku inay arkaan u he inay dadku arkaanu marka wax ku sadaqaystaan taasuna waa taawiil baciid ah xadiidka lafdigan muslimkaana caddaynayaba oo nabigu ninkan inaysan qaas ku ahaynu caddeeyuu yidhi qof hadduu masaajidka soo galo maalin jumca ayagoo khadiibka khudbada wado laba ragca ha tukado hana fudeeyo culamada kalea yidhaahdeen maadaama khudbadii oo waajiba dhegaysigeedii qofku ka tegey waa in taxiyatumasjidkuna waajiba maxaa yidha hadduu sunno ahaan ahaa sunno loogama tago waajib qaaraa yidhahdeen culammada oo taxiyatumasjidka waajib ka dhigeenba marka taxiyatumasjidku ma fududa ha fududaysan ha fududaysan qaar dhabood daalibcilmiga hadalkeedu aad u fududaysaayo iska fariisanaayo qaar kaleeto wadaadda hadlaayo ad maqleenoo leh haddii aad xoogaa daalanta waa la iska fadhiistaa markaasa le subxaana allah alxamdulilah laa ilaha ila allah allahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah amase ashhadu an laa ilah illa waxdu laa shariika lah lahu mulku alxamdu ala adkaaraa la iska yaa ku yidhi kay ku taalla ma nabigaa ku yidhi sala allahu alay slam nabiga maa ku yidhi ah, nabigaa tuka ku yidhiye adkaar ku bedel yaa ku yidhi ah, subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka tu yaa ku yidhi nabigu warka uu sheego war kale lagama hor keeno waa la qaataa Ah, lagama horkeeno warka ma adiga nabi kalaatoo lasoo diro maya weysida iska di imaam nawawi wuxuu yidhi culamada muxaqiqiinta waxay yidhahdeen hadduusan markuu soo galo uusan laba ragcad tukan waa inuu taagnaadaa ma fadhiisan karo ha taagnaado intii laga aqimaayo si usan salka udhigan u fadhiisan isagoo taxidmasi tukan calaa kulli xaal qaacidadaas guudaa nabdishiyey oo ah qof hadduu soo galo masjidka khadiibka khudbo ula ha tukado hana fudeeyo laakiin maala waxaa dhici karta inaad soo gasho ayadoo khudbadii gebangabaa oo laba ragco iyo wax ku dhow midna aadan tukan karin markaas maxaad samayna markaas ka istaagu nawley nawow culammada muxaqiintaas yidhah laakiin culammadu waxay yidhahdeen khadiibka laftirkiisa oo inuu dadka ilaaliyo maalan qofkaas soo galay taxiyat masjiduu xirtay ha ku dul aqimina khudbada xoogaa dheere bal intuu labada ragca dhammaysana xoogaa khudbada sii wa dheera xoogaa khudbada bal labada ragca intuu dhammaysana sidaas bkaariy imaam bkaari wuxuu ka wariyey can anas bni maliki radia allahu canhu qaala anas wuxuu yidhi qaala anas wuxuu yidhi asaaba asaabat الnaasa dadka waxaa asiibay sanatun abaar sanatun abaar a loola jeedaa sida qur-aankaba ilaahay uu yidhi walaqad akhadnaa aala fircawna bsiniin sana abaar a loola jeedaa bisiniin asaabat الnaasa dadka waxaa asiibtay sanatun abaar calىa cahdi nebiy waqtigii nabiga salى الlahu عalيه wasalam fa baynamaa waqti annabiyu nabiga sala اllahu calayh wasalama yakdubu uu khudbo akrinaa fii yowmi jumucati maalin jumcaa qaama acraabiyu nin reer baadiyaha istaagay faqaala wuxuu uhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow halaka naas halaka almaalu maalkii waa halaagsamay arigii geelii loodii waa baabeen abaaray la baaba'een wa jaaca alciyaalu ciyaalkiina waa gaajoobeen maadaama xoolii baaba'een fadcu laaha lanaa ilaahay noo bari marka khadiibka waa lala hadli karaa fiiri ninkaan khadiibkii laadla nabigu la hadlaha sala allahu alay slam haddaysan bannaanayn qudhiilaa nabigu ooskud amus ma bannaana in la hadlee marka khadiibka waa lala hadli karaa waa xadiis labaad rasuulku ilaahi ow ilaahay noo bari waxaa kaloo xadiidkan iyo axaadiis kaleba laga qaataa qofka aad qayrka ku malaynaydo ilaahay ii bari waa la dhihi karaa qof saalixa oo aad wanaag ku malaynaydo oo nool waa dhihi kartaa ilaahay noo bari keligiis nabiga gaar kuma ahan nabigu markuu joogay sala allahu calayh wasalam saxaabo badana inta u yimaadaanay dhihi jireen ilaahay noo bari bacda nebiy nabiga ilaah markuu oodsaday ka gadaalna waa kii cumar ibnu khadaab dhihi jiray cabbaas nabiga adeerkiis ilaahay noo bari ilahay inuu roob nasiib bacda waxa wey cabbaasna taabiciyaalka aimadooda gobol ka mid ah ay dhihi jireen sida mucaawiya oo kaleeto u dhihi jire ilaahay noo bari marka qof saalixa ood isleedaha ilaahay uu ka baqayaa ilaahay ii bari waa dhihi kartaa ummadda ilaahay u bari waa dhihi kartaa waa sunno qof saalixa oo nool wey ilaahay noo bari uu yidhi faraفacna buu kor u qaaday yadayhi labadiisa gacmood khudbada khadiibku gacmaha inuu saas yidhaahdo marka roobdoontahay banaanta waa nuuc roobdoonta ka mid ah nuuc roobdoonta ka mida wey roobdoontu in salaad la soo tukada kaliya maa in inta la baxo salaad la tukadana waa roobdoon khadiibkuna khudbada dhexeeda waa ku roobdooni karaa sida tanoo kale isagoo khudbadii akrinaayaa nabigu gacmaha taag markaa khudbada khadiibku akrinaa markuu ducaynaa inuu gacmaha taago halkaas manay sugan oo ah khudbada dhexdeeda hadduu ku roobdoona khudbada dhexdeeda markuu ku roobdoona aaduu gacmaha u taagay nabigu sal اlahu alيه asbaabaha baryada lagu aqbalayna ka mid taha gacmo taagu ma aanaan arkayn uu yidhi anas fii samaai cirka azacatan gabal qazacatan gabal ama se cad daruura qazacadu waa qica gabal ama cad ma aanaan oo daruur ah fawaladii allihiyaan ku dhaartay uu yidhi nafsii nafsadaydu biyadii gacantiisa ay ku jirto maa wadacahumaa gacmihii inuusan dejin nabigu saasi u taagayay gacmihii hoos uma soo dhigino ma dejin xataa saara ilaa uu kacay asaxaabu daruurtii daruurtaasoo amaaljibali amaal waa godayna markaasaan ka sifaynayna daruurtaasoo amaalu ljibaali buuraha oo kalea daruuraa kacay awal irka hal yar cad yar xaataa daruura ma anaan ku arkayn hal cadoo yar xaataa laakiin gacmihii uu taag isagoo taagaya aad daruuro buuro aad moodaa irkiisu qabsaday sida beryadiisa loo aqbalay taasuna mucjisaadka nabiga ka mid tahay sal allahu alay wasalam ilaahay siduu baryadiisa deg deg ah u aqbala mideeda kale baryadu waa albaab khayr qof haddaad aragto baryada loo furay waa qof khayr loo furay sideedaba haddaad aragto ilahay inuu baryada kuu furay ood mar walba ilaahay baryaydo waxaad ogaataa ilahay inuu qayr kula duunin sababtoo ah ilaaha amre inaad barido wuxuuna kuu ballanqaado inuu aqbala mar haddaad aragto baryadii inaad ku hogsanto mar walba ilaahay baryaydo ogow in ilaahay qayr kula doonay kaiir min annaasi ma baryaan ilaahay ilahay albaabka kayrka nagama xiro baryada aad baryaydo iyo aqbalidda alla kaa aqbalay waxaana sii qayr badan baryada aad baryido maxaa yeele waa munaajaad aad rabbiga la koodaydo waana cibaadatii u fadli badneed marna haddaad barido aqbalkiina insha allahu dariiqu ku soo jira maxaa yele isaga alla ku amray inuu kaa aqbala inaad barido isagaa ku amray inuu kaa aqbalana isagaa kuu ballanqaaday ballanna kama baxo alle haddaadan adugu la iman asbaab lagaaga aqbali diido oodan adugu albaabada iska xidhin oodan xaaraamta cunin iyo asbaabaha kaloo baryada loo aqbali diido uma lam yanzil nabigu kama soo degin can mimberi mimbarkiisii xataa ra'aytulmadana ilaa aan roobkii arkay yataxaabaru xaalu ku soo daadana calaa lixyati nabiga garkiisa sala allahu calay wasalam asagoo mimbarkii saarana roobkii bilow markaasa masaajidda soo daayay biyihii aa garka garweynu lahaa nabiga sala allahu alay wasalam nabiga fiiriya hadalkaas u fiirsada nabiga sala allahu alay wasalam iyo nabiyaalkii ka horreeyey dhammaan iyo saxaabadii ansaar iyo muhaajiriin hal ninoo qanxiila kuma jiro hadda waa hal nin maxamed amiinu shinqiidi tafsiirka adwaa bayaanka suuratu daaxa marka uu sharxaayo nabiyullaahi muusa markuu qabtay nabiyullaahi haaruun garkiis markuu qabtay laa taakud bilixyati markuu halkaa sharxaa fiiriya akriya wuxuu leeyahay ansaar iyo muhaajiriin hal qof oo garxiila weligiis uguma dhex arag waana xaqiiq mid kastaa garwa soo ma jeedo hal mid oo garxiila kuma jeedo marka nebiga garkiisii oo biyuhu ka da-ayana oo biyuhii kusoo daadanaya isagoo kusoo daadanaya oo masaajkii soo daayey fa mudirnaa roob ayaa naloo di'iyey yowmana maalinkeenna daalika kaas ah roobaa naloo di'iyey wa min alqadi berridii ka dambeeyeyna roobaa naloo di'iyey wabacda alqadi berrida kadibna waa naloo di'iyey waladii maalinkiina waa naloo di'iyey iladihii kusii xigay xata aljumucati waa naloo di'iyey jumcadii alufraakad usbuucii oo dhan aan roobkii socda jumcadii dambe khudbadiyaa la bilaaba iyadoo roobkii socda ah, jumcadii dambe wa qaama waa istaagay daalika alaxraabiyu reer baadihi laftirkiisii ow qaala anas wuxuu yidhi hayruhu qeyrkiisa istaagay ow qaala wuxuu yidhi ey qaala anas anasa wuxuu yidhi qaama ayru amase mid kala istaagay wuxuu inuu kii hore ahaa iyo mid kale inuu ahaa ma kala albaabkii weliba ka soo galay uu maalinka hore ka soo galay waa istaagay faqaala wuxu uhi ya rasuulalahi rasuulka ilaahayo tahadama albinaau dhismihii waa dumay wa qariqa almaalu maalkiina waa maashoodo biyaa qarqiyey fadcullah lanaa ilaahay noo bari inuu roobka naga joojiyo ilaahay noo bari roobka inuu naga joojiyo iiriya wixii ku adiga ku dhiba ilaahayo iga qaad inaad tiraahdaa dhib ma ama roob haado ama abaar ha ahaado nabigu ma dhihin waryaa shala abaaraad ka cadaabayda haddana roobaad ka cabaare ma dhihin isla markii gacmuu taag ilaahu naga leex ilaahu korkayaga ka leex maxaa yeele adiga in biyo ku jira abaar kudisaba ku kala roon wixii ku dilaado waa dhibkaa dadka qaab caamada waa la yaabi ilaahu roobka naga joojida dadka gabar yiraa waay leeyahay kufriya dadkaas nimcadii allay ku kufriya war kufri maaha ina roobkaanu dilina iga jooji waa sa adig wa ku dilaa dab kuma roob iyo abaar kuma kala roob wiii ku dilaa marka banu aadanka dacfigiisa iska tusaydaaho waxa weeyaan mar walba un adkaysimo badan ma jira laakiin ma banaanta inaad tidha lahu roobka iga jooji hadduu dhib kugu hayo fiiri marka isla markii nabigu gacmuu taagay farafaca kor u qaaday yadayhi labadiisa gacmood faqaala wuxuu yidhi allaahuma allah xawaalayna ijcal ilmadara allow roobka yeel xawaalaynaa hareeraheenna walaa calayna ilaahu korka yaga ha yeelin allow ararta iyo awradaaqeenka ah. ah meelahaas nagu dhow dhow allow ku shubaay korka yaga ka leex ah, ilaahu korka yaga ka leex saas wy famaa yushiiru marka saasuu leey nabigu ilaahu xagga u leex ilaahu agga nooga leex ilaahu naga leex gacantuu taaga meeshuu ku taaga daruurtu waa wareegi fiiriya mucjisada nabiga sala allahu alay gacanta markuu ku taago daruurta waa wareegi ah, fiiri famaa yushiiru nabigu ku ishaari mayn biyadii gacantiisa ilaa naaxiyatin dhinac naaxiyadoo min asaxaabi daruurta ka mid a ah, ilan farajad waa faydmayday waa banaynayday daruurtu meeshaas wa saarat ilmadiinatu magaaladii madiina waxay noqotay mila aljawbati meel yaloo daroosho oo kale meel yal oo daroosha ay noqotay fooska agga waa ka daa agga waa ka daa agga waa ka daa magaalada madiina waa dalooshay qoraxdiyaabaan qabato waay dha masaajidkana ka soo baxnay qoraxdiyaabaan nahaydab taasna baryada nabiga sida ilaahay u aqbalaayey ayay ku tusayda wasaara waadi waadigii waa socday qanaatu ah ku bayaani waadigii magaciisa la dhihi jiray qanaat waa waadi ku yaalla madiina shahran hal bil uu qulqulayo Ah, hal bil ayaa biyaha daadkaa wadiga socday roobka daay oogiis xooggiis walam yeji axadun qof ma imaan dadkii marka magaalada imaanaya baadiyahay ka imaanaya kaad ka timi meel hebl roob ka waran roob weynaan ma helay qof kastoo yimaada haddii la weydiiyo roob weynu sheega ah, jihooyin ila magaalada kaliya wax tarimaa roobka ee waa inu baadiyihii meesha xooluu ku noolaayn ku da-a meel kastoo laga yimaado roobaa laga sheegay walam yeji axadun qof ma imaan min naaxiyatin dhinac kama imaan ilaa xadaa wuxuu sheegay biljawdi roob badan jawdku waa almadar kaiir ah, roob badan uu sheegay rawa bukhaariy imaam bukhaari wuxuu ka wariyey can cabdilaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala اlahu alayh wasalama kaana wuxuu ahaa yusalli mid tukada qabla duhri duhurka ka hor ragcatayni laba ragco duhurka ka hor markii waktigu galo oo salaada duur waqtigeedu galoo la adimo laba raqo oo raatibaho duurka ka hor aydu tukan wa bacdahaa duurka ka gadaalna ragcatayni laba raqcuu tukan jiray waa afar wa bacda almaqribi maqribka ka gadaalna ragcatayni laba ragcuu tukan jiray waa lix fii beyti dhammaanna guriguu ku tukan jiray salaadaha sunnada oo raatibada guriga fadli badan oo xadiiskan waa soo marnay darsigeenni hore salaada qofku tukado waxaa u fadli badan miduu guriga ku tukado ila almaktuuba salaada faradka maahane maxaa yeelay ikhlaaskay u dhowda qof gurigiisu ku tukanaya qof istusa male ilaahay inuu caabudaya kaliyahay tusee ikhlaaskay u dhowda mideeda kale qofka inuu masaajidka ku tukado iyo guriga guriga culus shaydaanku waa mashquulinaya markuu guriga tago qofka aad arkayba inuu sunada daa'ima gurigana ku tukana waa ka karti badan waana ka adag yahay qofka masaajidka ku tukana sunada waa qof sunadiisa ad u ilaashado qofka guriga ku tukana oo aan mashquuli wax ka mashquuli kara aan la arag marka gurigaa ajar badan masaajidkana waa ku ansaxayda wa bacda alcishaa cishaa ka gadaalna ragcatayni tukan jiray waa sideed wa kaana wuxuu ahaa laa yusallii midaan tukan bacda jumucati jumcada ka gadaal xataa yantarifa ilaa uu gadoomo gurigiisa tago markuu jumcada tukado laba ragco oo sunnaa masaajidka kuma tukan jirin maxaa yeelay waxaa dhici karta hadduu saas yeelo dadku inay u maleeyaan jumcadii labadaa la tukaday duur afaru ahaaye labadii ka dhimaneed wey ama is yihaahdaan war waxba kama dhimano jumcada waa labadaas kaliya markuu guriga tagu labadiisa ku tukana sunnadana gurigu ku tukan jir kaana nabigu wuxuu ahaa laa yusali midaan tukan bacda jumucati xataa yansarifa ilaa u gadoomo gurigiisa tago fa yusali ragcatayni laba ragcood marka guriga ku tukan jiro waa toban ragco salaadii subax ma sheegin laakiin riwaayado kalea sheegaya salaada subaxna labuu tukan jiray toban waxay noqonaydaa markaa maalinkii rawaatibta la sheegay iyo habeenkii tobanuu xadiiskaa noqona dii salaada subax lagu daro ilaa jumcadu ayadu usbuucii mar timaadaa tobanay noqonaya ulummada gabola waxay yidhaahdeen raatibada sunnooyinku waxaa loo qaybiyaa kuwa mu ah oo la adkeeyey oo nabigu daa'imi jiray oo usan ka tegi jirin ilaa safar iyo umooye iyo kuwa aan mu ahayn oo marna uu tukan jirin marna ka tegi jirin culummada gabola yidhaahdeen raatibada mu waa tobankaas laba duurka ka horayda laba ka dambayda laba maqribka ka dambayda laba cishaa ka dambayda laba salaada subax ka horayda laakiin culammada gobol waxay yidhahdeen waa labiyo toban duurkaana afar ka horayda waxaana dliil u ah xadiidka صaxiixbukhaariga ku sugan min xadiiثi caaisha ana nebiya salى الlahu عalayه wasalam kaana laa yadacu wuxuu ahaa midaan ka tegin arbacan qabla duhr afar duurka ka horayda wa ragcatayni qabla اlhadaa iyo laba ragcoo salaada subax ka horayda ma ka tegi jiro marka inuu daa'imi jiro tusay haddii saas la yidhaahdana raatibada mu'akadkaa waa laba iyo toban dadaalkana sidaasa u roon waxaana xadiis kale nabigu ku sheegay salى الlahu عalيه wasalam qofka labiyo tobanka maalintii tukada macnaa iyo habeenkii jannadaa guri looga dhisa hadii jannada guri lagaaga dhisana gurigaagaad aaday hadhow marka waa arrin weyn qofku inuu ku dadaalo labiyo tobanka ragco oo uusan ka kala tegin si maalin walba jannada guri looga dhiso maanta haddii maxaad u malaynaydaa bal firiya adduunyada inaan aad u rumaysannahay qofkii la yidhaha labiyo toban ragcad tuko guriga adduunka lagaaga dhisaah ma u malaynahay inuu ka tegina hadii la yidhaha afar iyo labaatan saac labiyo toban ragcad is tuko guri weynaa halkan lagaaga dhisaa magaaladaa ya ma u malaynaydaan hal qofoo ka taga in la arki lahaa hadde waa guri uu ka dhimana oo dhacdo markii farta laga jaro inuu dhinto waxaa dhici karta in laga cayrsado oo laga qaxiyo qax qaxooti uu ka noqdo lagaa dhaca asagana laakiin guri janno ku yaala lagama dhinto lagama qaxo lagama dhici karo kaa duqoobi maa bayactir kaama rabo wa maca daalika waa nagu adag marka adduunyada aad aan u rumaysanna qalbigeenna way ka buuxdaan ilaahay aakhiradaa hana jeclaysiiyo kitaabu salaati اkhawf rawa bukhaariyu can ibni cumara radia allahu canhuma qaal cabdullahi bn cumar wuxuu yidhi qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam lanaa annaga wuxuu nagu yidhi lamaa rajaca markuu ka soo laabtay min alaxzaab dagaalkii axzaab axzaabna waa la yidhaha dagaalkaas khandaqna waa la yidhaha axzaab waxaa loogu bixiyey axzaab waa isbahays axzaab waa jamcu xisbi waxaa isu soo bahaystay quraysh iyo qabaa'il kale oo carbeed oo qadafaan ka mid yihiin iyo yahuuddii qaar ka mida marka isbahaysigaasaa weerar ku soo qaaday magaalada madiina oo yidhi halasoo ciribgooyo muslimiinta inta lagu duudo isbahaysi inta la sameeyo oo yahuudda iyo mushrikiintu sameeyeen marka ficilkaas ay sameeyeen marka lagu magacaabo dagaalkaas waxaa la idhaha axzaab dagaalkii isbahaysatada gaalada khandaqna waa la yidhaha khandaqa waxay tahay markii isbahaysigii la sheegay inuu soo socdo ayaa salmaan saxaabiga la dhihi jiray salmaan alfarisi ayaa nabiga wuxuu ku yidhi sala allahu alay sl rasuulka allow cadowgaas maadaamay naga badan yihiin ayagu toban kun wey muslimiintuna waa saddex kun waxaa la sameeyaa tarajay ha lagu wareejiyo magaalada madiine dhinacyada ay ka soo geli karaan tarajayga waa dhufays af weyn oo aan farasku ka soo boodi karin oon qof ka soo boodi karin hadduu ihaa tartiib inta godka gasho ka dhaxna hadde waa la dila waa la waardiyeyna godka ah, meel nabadahoo tartiib ugeli karta maaha marka godkaasaa la jeexaa waa god af weyn oo aan laga soo boodi karin cadowgii markay geeska kale soo istaagaan geeskan waardiya laga haya waa iska laabana sababto meel nabeedma inta godka gasho tartiib uga bax maaha geeskaana laga taagan waa la dila hadduu isku dayo laakiin hadday dhulkii siman yahay waa lagu jiira ah qorshahaas marka nabigu sal اlahu alay slam inta aqbalay oo qorshahaas qaatay ee magaalada lagu wareejiyey tarajay ama dhufays weyn aa lagu wareejiyey markay yimaadeen waxay yidhahdeen qorshahan carabu ma taqaane qof kala sheegay qorshe laga yaqaan dhul carbeed maahayn ee salmaan farisina maahana de carab isagaa qorshaha keena qorshaha isagaa sheegay marka camalkaas muslimiintu sameeyeen marka la fiiriyana khandaqa la yidhaha marka dagaalka khandaqa lagu magacaaba waa camalkii muslimiintu sameeyeen waa difaaci haddii camalkii gaalada la sameeyo isbahaysigiina maxaa leedaha axzaab labada magacba dagaalkaadi marka yahuud degeneed magaalada madiine geeskeed oo meel dhinac ka xigta degeneed oo la dhihi jiray bani qurayda aa nabigu heshiis la galo inaysan dagaalka wax ka gelin markay arkeen toban kunoo soo duushay oo ay waxay yidhaahdeen maanta waa la cilin goyno muslimiinta markaasay ballankii ka baxeen yahuud ballan male intuu kaa casaayo ballanka kuu ilaalaa ballanka inta ka baxeenay dagaalkii in wax ka galan go'aansadeen malkuljibriilaa nabiga u yimi sala allahu calay wasalam markaasu wuxuu ku yidhi yahuud ballankii waa ka baxey yo idin gaadi iska celiyo markay gaaladii carareen oo isbahaysatadii jabeenna markaasna malkuljibriila inta yimid uu waxa weeyaan amray in nabiga iyo saxaabadu ay weeraraan bani quraysa oo ilaahay amarkiisu sidaas yahay markaasaa nabigu amarkaa dhexshay qaala nebiyu nabiga salى الlahu عalيه wasalam lanaa annaga wuxuu nagu yidhi lamaa rajaca markuu ka soo laabtay min alaxzaab laa yusalliyanna yuusan tukanin axadun qof alcasra salaada casir ilaa fii bani qurayda yahuudda reer bani qurayda maahane meel ka sokayda yaan qof casirka ku tukan meel ka sokayda yuu ku tukan waa la isbaxay marka dadkii marka isku mid baan qof walba waa la baxay koox kooxa loo socdaa faadraka waxaa soo haleelay bacdahum saxaabadii gobol ka mida ah alcasru salaadii casar fi dariiqi waddada xalu ku sugay ayagoo weli gaarinoo waddadii ku socda aa salaadii casir waqtigeedii galay markii uu galay faqaala bacdum gobolkood wuxuu yidhi laa nusalli tukamayno xataa na'tiyaha ilaa aan tagno bani qurayda xataa la dhacdo qoraxda dayro maxaa yeelay daahirka lafdiga fiilis yuusan tukanin ilaa reer banu qurayda dhexdooda maaha daahirkaasay ku dhegeen lafdigaas daahirkiisay ku dhegeen daahirkay ku dhegeen wa qaala bacdu gabolkoodna waxay yidhaahdeen bal nusalli waa tukaynaa salaada casir waa tukaynaa lam yurid ma doonayn minaa xaggeenna nabigu daalika salaad casir inaan la tukana ma uma jeedin ee wuxuu ula jeeday hala degdego hadalka macnihiisu waa boorin oo uu nabigu nagu boorinayey hala degdego degdeg ha loo aado reer bani qurayda ee salaada casir waktigeeda dib ha looga dhigo ulama jeedin waa awileen isma jeedin waa tafsiiriyeen xoogaa macnihii ay fiiriyeen sidaasay kala noqdeen qola waa tukadeen qolana ma tukan ilaa ay reer bani qurayda fadukira waa loo sheegay ficilkaas oo qaybuna tukadeen iyagoon tegin qaybna ay meeshii ilaa ay taganaysan tukan fadukira ficilkaas fadukira daalika ficilkaasaa loo sheegay linabiyi sala allahu calay wasalam falam yucanif ma eedayn ma eedayn nabigu waaxidan mid oo minhu saxaabadii ka mid kii tukadayna ma dhihin maxaad u tukatay soonugii ku yidhi iyadoon la gaarin ha tukan kii kalena ma dhihin maxaad salaada waktigeeda dib uga dhigtay salaada waktigeeda dib uga dhigaa dadaalaan ula jeeday halkaas marka waxay tusaydaa mujtahidka qofka ah ma ahan qof caamiya laakiin qofka gaaray darajatulijtihaad mas'alada markuu ku ijtihaado kii asiibaana laba ajaruu leeyahay eedayn iyo dembi male kii gafaana hal ajaruu leeyahay eedayn iyo dembi male waana sida xadiidka bukhaari iyo muslim nabigu uu yidhi salى الlahu عalيه wasalam idaa xakama alxaakimu فاجتهد فأصاaب فلh أجران وإdاa حكمa فاجتهd فأkضأ فلh أجر qofka مجتهد haduu gaaro daرajada اجتiهاad oo اجتiهaado oo xugن rido xugن uu rido hadduu aصiibo laba أجru leeyay dadaalkuu dadaalayna hal أجru ku leeyay asiibiduu xaqii asiibayna hal أجru ku leeyay hadduu اجتiهaado oo uu xugunkii ku gafana hal ajaruu leeyahy dadaalkiiu ajar ku leeyahay gafkiisana waa loo dhaafa adilada tusayda xadiiskana waa ka mid laakiin qofka la leeyahay markuu ijtihaado gafo laba ajaru leeyahay waa qof gaaray darajatu ijtihaad ee caami ijtihaaday hadduu gafo iyo hadduu asiibaba naaru leeyahy hadduu asiibo xataa naaru leeyahy qofka caamiga waana xadiiska abu daawuudka tusa oo nabigu yidhi salى الlahu عalيه wasalam alqudaatu ثaلaaثة qaasiyaani fi naar waqaadi fi ljan dadka xukunka ridaa waa saddex laba qaadi naartay gelayaan hal qaadina jannuu gelaya midka jannada gelaa waa rajulun carafa alxaqa waa qof xaqa yaqaana oo caalim ku ah cadlina ku sameeyey halkaasaa jannada gelaa kaasaa jannada gelaa midka kale fiiriya labada kale labada kale mid nabigu wuxuu yihi salى الlahu عalيه wasalam waa qofaan xaqii oqooninoo xugun riday naaru iska leey ma dhihin hadduu gafo naar leeyahy nabigu salى الlahu alay slam ma dhihin hadduu gafo ma dhihin qof kastoon xugunka oqoonon ehel u ahayn xugun hadduu rido naaru leey sidaasu marka fiiri a'imada sharaxday fiiri bal abu sulaymaan alkhadaabi sharxiisa fiiri wuxuu leeyahay hadduu gafo iyo hadduu asiibaba naaru leey calamadna ma kala qaadin noola kala qaada dembigiisu muxuu yahay diinka alluu ku dhiiraday inuu ka hadlo isagoon ehel u ahayn isagoon ehel u ahayn uu ku dhiiray marka xataa markuu asiibay waa ugu beegantay ma isagoo warkama hayo in asiibayn kara waa ugu soo aad fiir haddeer adoo xagga usii jeeda baad dhagax tuurto gadaala u tuurto gaal meel fadhiya alla ku aadiyo ku fariis waa dhintay o oh, shishbad miya anuu xataa sii jooda waa la heli karaa eenaanaha tahay soo maa eenaana ah. ah, allaa ku aadiyey maaha maala warkaayo ir eenaana ah, ilaahay unbaa ku aadiyey maaha adiga miyaad warkaayo qofka aan aqoonta lahayn oo diinka ilahay ka hadla waa nuuxa maa beenaanaha gacmaha ku aado waxaa dhacda muslim meel jifa inuu ku fadhiisto sooma dhabi marka asagu inuu muslim ku fadhiisto badan gaal fadhiisto miyuu kala yiqiin ma kala oqoon qofka diinka alle ka hadla ku ijtihaado isagoon eer u ahayn naaru le xadiiskaasaana culummada muslimiintu ka qaateen qofka qaadiga saddexaadna wuxuu yidhi waa qof xaqa yaqaan laakiin jawr samayna ah, waa yaqaana xaqa markaasuu baatil xukmina ama laaluushuu qaatay ama se qaraabanimo u eexana iyo nin saaxiibkiisa ama gabar waxa weya qof ehelkiisa u eexana jawru samey xaqa waa ogi marka kaasuna naaru le labadaasaa naar le marka qofka la leeyahay hadduu ijtihaado marka masaladaas waa in aad loogu baraarugaa dad badan oo iyagoo iska dullaab yar yar ah ama caamaa oo markii la yidhah war hadda sidaas waa qalad ula anu waa ijtihaadaan hadda haddaa ijtihaadda naaraad leeda aha yaa eelga ut eelga ut maxaan arkay oo igu yaa banaan fiiri masaajidaan galnay annagoo musaafir markaasaan salaadiian ku xidhanay duhurkii wey imaam muslimka tujinaya laba ragca ah markuu maraayaan mid ka goosta inka ataxyayso asalaamu calaykum salaaddii markaan dhammaynay sagaal iyo toban sana laga jooga mana mise labaatan sana meelaha markaan dhammaynay aan waxaan ku idhi salaadda maxaa u goosatay markaasuu musaafir aan ahay musaafir aan ahay musaafirna laba ragca ah laga rabaa waa ijtihaade waxaan siduu kaleba labaa lagaa raba ijtihaadaan uga goosta markaasaan waxaan ku idhi kutubta waxaa ku taalla fiqiga qofka musaafirkaa ah. hadduu salaada ku xirto qof muqiim ah oo salaada dhammaystiraya hadduu rab musaafir qof salaada dhammaystira hadduu ku xirto waajibay ku tahay inuu dhammaystiro kaasuu yidhi war sheekh sheegaynida daliil maa ii sheeg isagaa ka w waxa wey isaga daliil maayo fiiri caaminimadiisaasuu ku ijtihaada culummadii ahlu ijtihaadkeedna waa diida warkood si aan yeelo hor hadde waa kaa qaldanta abada daliil keeni karta an waa ijtihaadey waaya meel duura wayna kitaab ma haysa ilaahay qadarkiis anagoo duurkii geed hoos sarsayna aan risaalo yar wiil haya ka qaba markaasa waxaa ku qoran cabdullahi ibn cabbaasoo la weydiinay hadda waa geed hoosiis risaalo intaas le markaasu waaa la yidhi cabdullahi ibn cabbaasow musaafirka xaalkiisu xuwiya hadduu qof musaafir kale oo salaada gaabina ku xirto waa gaabiya mid dhamaystira markuu ku xirtana waa dhamaystira maxayta kaasuu yihi sunatu abilqaasim waa sunadii nebi maxamed sala اla alay warqad yaran takabariyaan ku qorto kaasaan suun yar jeedkii soo gashay afar bilood kadib ninkii waa kala nimankii afar bilood kadib baa meeshan ugu imi aakan xadiidka nabigan mujtahidow marka mujtahidiintaa saas ilaahay ka cabsada mujtahidiin maaha ijtihaad ma ehel uma tihin ilaahay ka cabso ijtihaad maa waxaas haddaad rabto inaad ijtihaaddo ehel u noqo ehel u noqo adoon ehel u ahayn ha ijtihaadi waa arrin khatarma rawa الbخaariي imaam الbخaarي wuxuu ka wari can anasin radي الlahu canهu qaal kaana rasuul lahi rasuulka ilaahi wuxuu ahaa salى الlahu عalيه wasalam laa yaqduu midaan kallihin yowma alfitri ciidulfitriga maalinkiisa xataa ya'kula ilaa uu cuno tamaraat dhowr xabood timira ilaa uu cuno ma kallihi jirin nabiga salى الlahu عalيه wasalam macnaha maalinta ciidulfitriga oo maanta ramadaan laga afurayo la ciidayo oo ramadaanka ka dambayda meesha salaada lagu tukana ma aadi jirin ilaa uu cuno dhowr xaboo timir maxaa yeelay waxaa la rabaa inay kala duunaadaan shalay oo ramadaan aheed iyo maalinkan oo ciid waa inay kala duunaadaan oo la ogaado soom inuu dhammaaday marka dhowr xaboo timira tira isdheer aa xadiista kale sheegay tira isdheera suma tira isdheer saddex shan uu cuni jiray kadib uu aadi jiray meesha lagu tukana sidaas waxaa khilaafsan salaada ciidda oo ah ciidul adxaa ciidul adxaa maadaama maalmihii ka horreeyey badankoodu uusan soon ahayn ayadoo waxaa sunnaa ayadoo wax la cunin in salaada ciidda la aado oo qofku soo tukado oo markuu soo laabto udxiyada uu qalo oo beerkeeda cuno wa canhu anas waxaa laga wariyey min dariiqin aanin dariiq labaad wuxuu bukhaari uga wariyey waya'kuluhuna tiradaas nabigu waa cuni jiray witran tiro isdheh waya'kuluhuna huna timirta u xeli nabigu waa cuni jiray tamaraadkaas witran tiro isdheh xalay tiro isdheh shan saddex toddoba tiro isdheh uu nabigu cuni jiray sala allahu alay wasalam rawa الbukhaariي can ibni cabaasin radi allahu canhuma can الnabiyi salى اllahu alayه wasalam annahu nabigu qaala wuxuu yidhi mal camalu mal camalu camal ma ahaanin fii ayaami اlcashri tobanka maalin camal la sameeyo tobanka maalin waa tobanka bisha dilxija ugu horeeya bisha dilxija oo ciidda ciiduladxaa ay ku jirto tobanka ugu horeeya weeye mal camalu camal ma ahaanin fii ayaami alcashri tobanka maalin la camal falo afdala mid ka fadli badan ma ahan min alcamali camalfal fii haadihi saddexdan maalin la camal falo haadihina waxaa lagu ishaaraa ayaamu tashriiq maalinta koob iyo tobnaad maanta labiyo tobnaad iyo maanta saddexiyo tobnaad tobanka maalinoo hore ajarweyn ay leeyihiin saddexda ka dambaydaana ajarkooda waa wen yahay Ah. tobanka ajarkoodu waa weyn laba-iyo tobanka bilood ayagaa u fadli badan tobanka tobanka keliya maahan marka saddexda kale oo ka dambaydaana kaba ajar yara kaba ajar yara mal camalu camalfal ma ahaanin fii ayaami اcashri tobanka maalin la camal falo afdala camalkaasu kama fadli badna min alcamali camalfal ii haadihi saddexdan maalin camal falo haadihi waxaa u ishaara waxaa wey ayaamu tashriiq maalmaha saddexda ayaamu tashriiqa qaaluu waxay leedeen saxaabadu walaljihaadu jihaadna yuusan ka fadli badnayn qaala nabi wuxuu uhi walaljihaadu jihaadna kama fadli badna taasna waxay kutusaydaa u yidhi xaafidku jihaadka inuu fadligiisu aad u weyn yahay aad inuu u weyn yahay darajaadka jihaadkuna uu sii kala weyn yahay waxaa ugu weyn naftiisa qofkii khatar geliyey oo waxa weeye naftiisa ilaahay ka gaday oo waxa weeyaa meel ay dhici karto inuusan ka soo laaban u socdaa gaaladiyaa dilayda wuxuu isleeya gaaladan waa ku dilay maanta ka badbaadi maydo asagaa soodkiisa watay qof ma siin maalkiisiu ku jihaadaa naftiisiina isaga xoolihiisu ku jihaada naftiisiina waa tanu ilaahay ka gadaa khataru gelina waa derajada ugu sarayda maxaa yeele nabiga sal اlahu alay waslm markay yidhaahdeen walow jihaadu xataa jihaad muusan ka fadli badnayn aya saxaabadu way yiqiineen acmaasha ilaahay lagu caabudo kuwa ugu fadliga badan inuu jihaadku yahay nabiga ku celcelin jiray marar badanna sheegay qaala nabigu wuxu ui walow jihaadu xataa jihaad kama fadli badna ilaa rajulun nin marka laga reebo rajulkaasoo kharaja baxay yukhaadiru xaalu katar gelina kataru gelina macnaha dagaalka uu gelayo waa dagaal katar ah oo lagu dili karo oo in lagu dila ay qaalib tahay ilaa rajulu nin maahane qaraja baxay yukhaadiru xaalu katar gelina binafsihi nafsadiisa iyo wamaalih maalkiisa falam yarjic bishay waxba aan la soo laabanoo la dilay kaasu maalmahan amal la sameeyo waa ka ajar badan yahi kaasu kaas waa ka ajar weyn laakiin camal kale kama fadli badno xadiidkan waxaa laga qaadanaya ibnu abi jamra maalmaha ayaamu tashriiqa camalka la sameeyaa inuu aad u fadli badan yaho maalmaha kale ka fadli badan yahi wuxuu yidhi arrintaas ishkaal ma geli karto in la yidhi inuu nabigu yidhi salى الlahu عalيه wasalam inahaa ayaamu akli wa shurbi sida saxi muslimka ku sugan waa maalmo cabitaan iyo cunto maxaa yeelay maalmo cabitaan iyo cunto haddii lagu yidhi macnaheeda waxay tahay ayaamu tashriiq lama soomi karo maanta koob iyo tobnaad maanta labiyo tobnaad maanta saddex iyo tobnaad bisha dilxija ma la soomi karo ilaa hal qofaa soomi kara qofka xaajiga oo mutamatica ahaa ama qaarinka oo neef uu ku waajibay oo neefkii waayey waa uu soomi karaa sida saxiix bukhaariga ku sugan oo caaisho iyo cabdullahi ay yidhaahdeen laakiin qof kale ma soomi karo laakiin haddii la yidhi lama soomi karo macnaheeda maahan camal kale lama samayn karo acmaashu tiradii ka mudan bal camalkii ugu weynaayaaba la jideeyo dikriga allah oo takbiirtii ka mid tah marka waxaa kaloo xadiiskan laga qaadanayo ibn abi jamre camalka ajar badan waxaa looga helaa waktiga dadku kaflada ku jiraan haddaad ilaahay caabudid maalmahan waa maalmo xiigeed dadku cayaar iyo mashquul iyo nasiira iskaga jiraan iyo wareeg waktigaas marka dadku kaflada ku jiraan camalka la sameeya waa ka ajar badan yahay waktiga dadku cibaadaysanayaan waxaana lamiduhu yidhi dadku markay habeenkii hurdayaan salaatulaylka la tukadaa dhammaan salaadaha sunada waa kan ka fadliga badan oo nabigu sheegay salى الlahu عalيه wasalam inuu qofka sabab ugu noqdo jannada inuu galo waxa weya cadaab la-aan marka wakti kasta oo dadku ay kafle ku jiraan cibaadada la sameeya waa ka fadli badan tahay waktiyada kale waa ka fadli badan tahay rawa bukhaariy can ibni cumar radi allahu canhuma qaala cabdulahi bn cumar wuxuu yidhi kaana nebiyu nabigu wuxuu ahaa sala اllahu calayh wasalam yusallii mid tukada fi safari safarka calaa saaxibati daabadiis safarku ha dheeraado ha gaabnaado nabiga sal اlahu alay slam markuu musaafir yahay salaadaha sunnadaa daabadiisu iskaga tukan jiro daabadiis maxaa la rabaa adoo iska saaran tareenkaaga diyaaradaada gaarigaaga hashaada fanaskaaga inaad iskaga tukato iskaga tukato adoo meeshaada iskaga fadhiyo aad sunada iskaga tukato xaysu meelu u tukan jiray tawajahad bihi ay nabiga ula jeesato daabadu jihada marka salaada sunnadaa ah, ilaahay waa fududeeyey haddaad daabad saaran tahay qiblada inaad u jeesato lagaama rabo mal alla meeshay kuula jeesato aad u tukani mel alla meeshay kuula jeesato meeshaad u socoto wey halkaasaad ula jeesanay waa lagaa riday qibladii si sunnada loo badsado yuumiu xaal uu ishaarayo tukan jiray yusalli ka xaal faacilkeeda yuumiu xaal uu ishaarayo iimaaan ishaarin macnaheedu waxay tahay rukuucda iyo sujuudda waa ishaara madaxu ishaara sujuuduna hoos marina kursiga kaa horray madaxa saari mayde waa ishaare xooga madaxaad hoos u dhigay sujuudana xoolaha hoos usii dhigay kala saasa iskaga tukee saasaa iskaga tukee salaata leyl yuu ku tukan jiray yusalii mafcuulkeedii wey yusalii waa ku tukan jiray salaata leyl culamada waxay dhaheen salaadaha kale waa lamid maxaa yeelay sunnooyinka tii u fadliga badneed wey salaatuleyl oo ugu adkeed marka kuwa kale waa lagu tukaa haddii salaatuleyl lagu tukanayo ila alfaraa'ida laakina laa yusalli alfaraa'id ila alfaraa'id waa shukuro munqadica laakina laa yusalii nabigu kuma tukan jirin alfaraa'ida faradyaalka salaad farad ah daabad kuma tukan jiro haddaad daabad saaran tahay salaad farad laguma tukado haddaan waktigu kaa tegayn haddaad hadda daabadda adugu xukunto waa inaad ka joojido tukataa haddii cid kale wado daabadda baabuurka cid kala wado tareenka cid kala wado diyaaradda cid kala wado adiga ma wado meel wakti salaadii oon tegin hadduu wakti istaagayo waktigaasa tukani haddii laakiin adiga ma xukunto mana la istaagayo waktigan qaabka qorshuu ku socdo waktigii lama joogsanayo markaa sidaad awoodda u tukee sidaad istaag ku tukan karto istaagaad ku tuke qibladana waa ujeese haddaadan awoodinna sidaad awooddaad u tukani diyaaradaha iyaga waa fududa in istaag lagu tukado culummada kutubta ka qoran diyaaradaha axkaamtoodana waxay yidhahdeen istaag waa lagu tukadaa wakhaasatan diyaaradaha waaweyn oo aan qofku cabsi qabin inuu arko kuwa yaryar waxaa dhacda inay saarato u dareemo laakiin kuwa waaweyn waxba ma dareemi meelo lagu tukadana waa leeyi qaar masaajidhuna waa jiraan kuwa aan lahayna waa jiraan kuwa aan lahayn waa lagu tukan karaa de diyaaradaha muslimiintu leeyihin masaajida qarle salaada loogu talan kara laakiin kuwa aan lahayn laftirkooda waa inaad meela hadda meel kala wada meeshaan la marayo kuraasta udhaxayda waktiga cuntada waktigaan ahayn iskaga tug qof walba midaan kamra halkaas ku cadaa midaan meeshaan telefishon umo wasaqa fiirsana haddii salaadaad xad wa xishoon qofa qof wixiisa la xishoona lama qof walba tiisu wataa sooma adoon ilahay caabuda bal maxaad la xishoon subxaana allah qaar badan dadka hortooda ilahay kuma caabudi kara silay ama laga yaa waxaa meeshaan gaal isugu yimi haddii gaalay war khaasatan saaran soo ma jeed silay waxaa mad ku ag tukan kara laa ilaaha illa sida kuwa mas-uuliyaalka ku tukada wadamada gaalada qaar jira waay dhahdeen salaada iyo shaqada kale ka caydan ka cabsana suulida ku tukada kuma laha mas-uuliya lagu tukada ayaa ku tala xuma marka salaada faradka ayada istaagaa waajiba qibladuna waa waajib waa haddaad awoodo haddaadan awoodin fataqu llaha ma sadactu waidaa amartukum biamrin faatuu minhu ma sadactu saad awoodad u tukani wayutiru witirkuu ku tukan jiray nabigu calaa raaxilati daabadiisa korkeeda tanuna waa masale muhiim waxay tusaydaa witirka iyo salaatuleylkuusan farad ahayn maxaa waa la farad kuma tukan jirin witirkana waa ku tukan jiray iyo salaatuleylka soo maa marka witirka iyo salaatuleylku farad maahan halkaas ka soo baxda sidaasaa laga fahmayaa uu yidhi xaafid oo laga qaadana waana ku cadda wallahu subxaanaه wa taعala aclam salى اllahu وsلام وbaaraka calى nabiyina mحamed